بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب رحمة البهائم ميرانك إن لو نحرجته باب بها يعني مشاهدين تحولها حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن سمي مولى أبي بكر وثق حافظ من رجال الجماعة عن أبي صالح السمان ذكوان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله رسولك الله قال وحيه بينما حل أما وقتي رجل يمشي سعني بطريق وضجل أوهيي اشتد وحا كدر به منك العطش أونك با كدر حل ونن وين من الوداء مريه أي أون درن قبتي بينما حل رجل min bani israa'iil yamshi uu soconayey oo uu lugaynayo safar iyo socdaal uu ku jiray biariiqin waddo yaa ishtadda waxaa ku daraaday bihi alcatashu oon daran baa qabtay fawajada wuxuu helay markuu biyihii doondoonee raadshay biiran ceel buu helay fanazala waa galay fiiha fi lbi'ri ceelkiibuu galoo de inuu afkiisa uga cabo ayuu u galay fashariba waa ka caba biyihiibu ceelkiibuu ka cabay uma kharaja waa ka soo baxay faidaa isla marka markuu soo baxee bannaanka yimid kalbun aybaa yalhasu bacda carabka la dhacahaya yalhas waa aygu carab markuu la <clears throat> haddaad caydhisiyo haddii kaleba hadduu ooman yahay hadduu wadax yahayba ay carabka ma daaya inuu wadado laakiin hadda waxaa daran carabkii meeshii dacda la dhachaya oo biyo ka raadinhaya <clears throat> yaakulu cunahaya asara dacda ama ciidda min alcadasho oon darti oon dartiibuu ciiddii dacdii meeshii biyihi ku dadaatay iyo u carab la dhacaayo faqaala arajulu ninku wuxuu yidhi ceelka galee oonku dili gaadhay laqad balaqa waxaa gaadhay hada alkalba eygan min alcatishi oonka xaggiisa milu aladii kaana balaqani yani wuxuu xusuustay oonka asaga qabtay oo dhiman gaadhay kiiba xusuustay marka wuxuus yidhi eygan wuxuu carabka dacda oola dhacaye naftu ay u hayso ogoogay waxaa qabtay oonka adiku dili gaadhay ayb laqad balaga hada alkalba eygan waxaa gaadhay min alcaطashi oonka xaggiisa milu ladii kii oo kale kaana ahaa balaganii mid aniga gaadhay fanazla albira ceelkiibu dib ogu noqday fanazla wuxuu ku degay albira ceelkiibu galay famala'a wuxuu soo buuxshay khufaahu labadiisa qof yani khufayhi baa xagga qawaacidka carabiyada waafaqsan famala'a khufayhi wuxuu u qorhaya ma jira khufaahu muu idin qorhaya ufahu miy khufayhi baa fiican ama khufahu laaanay khufaahu ay qoran haddaan la marin qolyaha musanaha weligoodba alifka ku taaga haddaan la maro luqa min luqaati alcarab ka mid ah uma amsakaha wuxuu ku soo qabtay khufkii bifihi afkiis ila ceelki in la soo funtuu rabaa ceelkii jaranjara ma laha meelaad ku istaagsan ceel dheer buu galay afkiisu oga soo cabay markuu soo dhergo bannaanka yimi iyo wuxuu arkay eyguna sakaraada oon dhacsaal ah idan wuxuu yidhi eygaad waraabisa saad u dhiman gaadha buu dhimanayaae ceelkiibu dib ogu noqday dhiiba wax ku soo qaaday weel wax soo dara midnama wado afkiisa hadda waxma qaado khufkiibuu iska siibay biyuu ka soo buxishay kufkiibu biyaha ka soo buxisay ku qabtay gacmahana ceelkaba ku fannaa ku baxaaya haddii kale gacantii waxba ku qaban mayso <clears throat> uma amsakaha qofki wuxuu ku qabtay kafihi afkiisii fasaqa alkalba eygii buu waraabiyey fashakara allaahu ilaahay baa u mahadnaqay lahu ninkii eyga waraabshay oo fakafara waa u dhaafay lahu lirajuli arrintaa iyo danqashadaa u danqaday ee xataa eyga uu waraabiyey ee oonka haya uu ka danqaday ilahay baa subxaana wa tacala intaa ninkaa ku ammaanay dembigiisina lagu dhaafay idan haddii eyl iskugu dembi dhaafay xoolii kale maxaad moodaawe xoolii la dhaqan hayey xurmada lahaa ee majaadinta ee aad mas-uulka ka ahayd ama aad lahayd maxaad moodaawe qaalo waxay dhaheen saxaabadu yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow waina lana fi lbahaa'imi ajra waina lana waxaa noo sugnaaday fi lbahaa'imi xoolaha mayeebaanka ama mataabiinta ajran ajri baan ka helina yani racaayadooda iyo naxariisashadeeda ma ajri baanu ka helina qaala wuxuu ihi maya xoolaha basa ma ahee fii kulli daati kabidin radbatin ajrun fii kulli daati kabidin mid kastoo beer u saaxiib ah beerkaasoo radbatin quyunon kallafino ingegino dhimanay ajrun ajr baa ku jira wey wax kastoo beer qoyan leh oo yani nool noolo kasta ajar baad ka helaysa noolo kastood u tahay ajar baad ka helaysa ayb xadaana ismaaciil ibn abi uways qaala xadaanii maalik abtigii wey in badan baynu soo sheegnay maalik ibnu anas ismaaciil abtigi u yahay waana laba nin oo reeas buxyo isku qoys ah xagga nasabka haddana laakiin abtigii wey idan akara riwaayata can maalikin wa can akhiihi abu bakr waynu soo maray dhowrkood can naaficin mawla bni cumara can cabdilaahi bni cumar ana rasuula اllahi qaal cudibat imra'atu haweenay baa la cadaabay fii hiratin bisa darteed fii hiratin bisad awgeed baa loo cadaabay yani bisababi hira maxay ku samaysay xabasada ay xabaastay xataa maantan ilaa ay dhimatay juucan gaajo darteed meel bay ku xidhay ama way qadirtay ilaa ay bisadii gaajo u nafaxday waa naxariisi darro wey fadakhalad way gashay haweeneydii fiiha yani bisababiha annaara naarba iyo cadaab bay mudatay yuqaalu wallaahu aclam waxaa la yidhahdaa ilaahay baa naga oge laa anta waxaa la odhanhayaa wey yuqaal waxaa loo odhan maalinka qiyaama ayadii laa anti acamtiiha adigu ma tihid mid quudisay laa anti adigu ma tihid acamtiiha mid quudisay oo bisada aad xidhigdee lugta baad ka xidhay oo qol aad geliside raashiin iyo quud iyo balaqi waxmaana iyo helib midnaba maxaa <coughs> qoran walaa saqaytiha hmm? anti soo ma de anti waa haweeneydii ogoba idin qoranba aniga walaa saqaytiha baa ii qoran maysa anta labaad anta labaad baa idin qoran walaa anti adigu ma tihid saqaytiha mid waraabisay oo biyo siisay xiina waktigii xabistiha alxabaasta yani biyana maadan siinin baadna maadan siinin ayib haddaad iska sii daysana waa walaa anti adigu ma tihid arsaltiiha mid sii daysa duurkaas ka wareegto kadalankeeda iyo kabajaankeeda iyo jiirkeeda iyo meelahaas ka aqdaamatee oo digsiyaha laga soo iska xagatee farha kamaad qade maadan sii daynin haddaad xidhana maadan xanaanaynin idan laba dambeyle oo haddii la sii daaya maxay samayn lahayd faakalat ay cunto min khashaashi اlardi yacni min xasharaati alard cayayaanka dhulka ayaanka dhulka jooga iska cun lahayd ayadaa iska daaqsan lahayd ilahi baa irsaaqahay haddaad xabistay marka waa yahay muxuu fiibay ayb marka waa lagugu cadaabi wy idan waxaa la maray xayawaanaha midkayna u necbayno lagu janno tegey iyo xayawaanihii la jeclaa qaybo ka mid ah oo lagu naargalay marka waa hawl khulus wey xayawaanka marka waa in la ilaaliya xadaana maxamed ibn cuqba ibn haram aw ibn harim waa nin daciifa ah, saduuqun yukhti kaiiran bule xaafid bn xajar qaala xadaثna muxamed ibn cuثmaan alqurashi majhuul اxaal qaala xadaثna xariis ibn cuثmaan xariis ibn cuثmaan waa nin iqa wey bal waxaa la sheegaa jamiicu shuyuukhi inay iqaad yihiin abu daawud wuxuu leeyahay xariis ibn cuثmaan shuyuukhuhu kulluhum iqaad qaala xadaثna xabaan ibn zayd الsharcabi asl ninka laftigiisu dacfiga ku jira laakiin in loo baxsado hadalka abu daawuud ee la sallimay ee ah shuyuukh xariis kulluhum iqaad اctibaadahuna laftiisa dacfiga ku jira can cabdilaahi bni camr bni caasin can inabiyi qaal irxamuu naxariista nabigu wuxuu yidhi turxamu waa laydin naxariisan wakfiru ummadda u dhaafa dembiga idinka galeen yakfir allahu lakum rabbi waa idin dhaafaya weylun hoog wuxuu u sugnaaday iyo ayaan daro liaqmaaci alqawli hadalka dibaaladiisa amaac waa jamcu qamic asalkiisa waa maxay yani dibaalada baasha yani marka weelka lagu shubaayo saliidda oo kale weelka afka yar ee yaduunta ah yani baasha maxaa la yidhahdo dibaalad maahay bise dublad bay ahayd aye masaf maaha baashu gaaday dibladu baashan afka dhuubanaysaa loo geliyay marka ayib masaftan tan weyn weye ya anuu dadaalo baan qaalin dibladkaas waad fahanteen taa dibaaladda waxay eh, ahayd middan middan la shito laambadda la geliyo middan laambadda la geliy miya war dhammaad almihi ma fahanteen war dhammaaday nebigu wuxuu iskaga shabahayaa baashan eh, dibladda waxaad tirahdaan ama dibaalo waxaad tirahdaba yani nacfiga lagu shubahaya ma qabsato ayadu waxa weeye waa wasilo lasii maro biyaa lagu shubi caana lagu shubi weelkay buuxin ayada waa qalalan tahay saliid baa lagu shubi subag baa lagu shubi malab baa lagu shubi shayga kale bay buuxin idan ruuxa hadalka wanaagsan iyo khayrku dhegta intuu ka galo tagala ka baxeen ku intifaacin baa hadda nabig ka hadlay sal slam ayib halkaa wey weylun waadacala wuxuu u sugnaaday liaqmaaci alqawli hadalku kuwuu ka duso ama dibladda ayee ah uu ka dhex maro wey weylun waadacala wuxuu u sugnaaday lilmusiriina kuwa ku dhaga adayga dembiga xumaan buu suuruxan iska daa naga daaba ku yahay war iska daa maxaa kaa galay ma wakiil baad iga tahay ma diintaa mas-uul ka tahay maxaa kaa khuseeye wesh khusag war khusaglaynaya inkaan qabe iska ilaali meesha ayb iyo musiriin alladiina kuwa yusiruuna ku dhaga adayga calaa maa facaluu waxay sameeyeenoo dembi ah wahum yaclamuuna ayago ogoo garanaya idan arrintaa halis wey inaad noqoto un dibaalad ama diblad noqoto un wax la sii marsado oon asagu xaqu geeyo kana sii boodo waa mushkilo wey xadaثna maxmuud ibn khaylaan abu axmed almarwasi iqaة xaafid xadaثna yaziid ibn haaruun qaala ahbarana waliid ibn jamiil alkindi waynu soo mar habeen dhawo isagona saduuq wey ama iqa can ilqaasim bn cabdiraxmaan can intiqaadi taabiciin can abi umamata albahili qaal qaala rasul lah man raxima ninkii naxariisto danqada walow dabiixatan gowrac baa allah ka dhigay ayib ayib bacdu nus walow dabiixatahu tuu gowracayabaa u naxariistee ninkii danqadoo naxariista neeftuu gowracayabaa u naxariistee raximahu allahu yowma alqiyaama maalinka qiyaama yaa rabbi u naxariistaa subxana wa tacaala baabu akhdi اlbeydi min alxumura wuxuu baab yahay kuntoo laga qaado shimbirta xumurada loo yaqaano xumura waa shimbir yar oo u eg baashan shimbirta loo yaqaanay yaryarada loo yaqaan ayib cusuurkay wagta xadaثna <clears throat> طلق بن غناam طلق بن غناam abu محamed الكوفي ثقة صدوق قال xadaثna المسعوuدي cبدالرحمن بن عubayd اللah ثقة اkhتلط qabla mوتi بسنة أو سنتين ayب laakiin riwaayaة الmتaqadimiin canhu waa صaxiix yaa la yidhahda can الxaسن بن سacد waa ثiقة ninkaas can cabdiرaحmaan بn cabdالlah ibn mascuud ayb cabdiرaحmaan ibn cabdillah waa ninkii loogu naanaysi jiray yani ibn mascuud abu cabdiraحmaan baa yaa asna naanaysa la sida ibn cumar oo kale taabic jaliil ah wey oo iqa can cabdillaahi aabi wax ka warinaya ana الnabiya nabigu nazla wuxuu degay maalin maalmaha ka mida manzilan boos meel buu ku harfurtay xooguu nabigu degay faakhada rajulu nin baa wuxuu qaaday biida xumuratin biida xumra shimbirta xumrad loo yaqaano ukunteed buu qaaday meeshay degeen shimbir meel buul ku lahayd ama meel dhula fadhiday bay ukunta ka qaadeen saxaabi baa ka qaaday fa jaaءad way timid shimbirtii xumurada ahayd tarifu ayadoo baaladhabanaysa rafigu waxaa wey jimad mumki inta korkaa istaagta ay baalima qaraacdo isaa tiraado ayib haabiddu ma aha heebaddu wax dulaa la yidhahdaay waa inay garbaabbaha isla dhacdo baalaadka isla dhacdo ayib fajaءad way timid tarifu ayadoo baaladhabanaysa calىa ra'si rasuulillah nabi maxamed oo timid waxay ogatay ciidanka meesha socda ninka u weyn inuu yahay nebi maxamed sal l slm weliba <laughs> bacdurawaad waxay caddaynayaan nabigu waa ka dambeeyey saxaabada oo saxaabada iyagoo socintaysan si fiican u degin ayaa rabbi u horreeyey baa ka qaaday mid ka midaa ah ka qaada ukunteed ama ilmo yaroo ilahyadoo farakh ah shimishiimaya oo kale ah buu ka qaaday nabigoo ciidanka u dambeeyey oo weliba xeray soo gaareen bay soo duushayn nabigoo dul timid bay ku dhawaaqo idan nabigaa yidhi yaa dhibay gabadhan yartaa nafta u keenay wuu kala hadlay faqaala rasuul rasuulka wuxuu yidhi ayukum waa kinne kinaba fajaca argagaxshay haadihi tantada bibaydatiha kunteed eh, waalidku waa weyrxaaya digaagta ilmaha yarka laga aado ama shimbirta laga qaado way buufaysaa baashu ayib taan lahaynna waa inu iska dhawaaqmiraado un wey nabig wuxu ya argagixiyey faqaala rajul nin ba wuxuu yidhi yaa rasuula rasuulka ilaahayow ana akhadtu anaa qaaday baydataha ukunteed faqaala nabi wuxuu ihi urdudhu u celi raxmatan laha naxariis iyo danqashaad u danqanayso u celi adooma jecesha ilmaha in xoog lagaaga qaato adoon lahayn tabaraad ku dhacsato oo an cad iyo calcad laguu sheegto awood lagu muquuniyo maya faraha ka qadaa muquunina daa raxmatan laha wama arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin baabu طawb baab yahay shimbirti fi lqafas qafaska ku jirta qafasku waa baalkan gembiskee lagu qabto shimbiraha loo dhigo shabaqa maxaa la yidhahdaa saabka yarka eh? saab magac yar bulhaye sheeg aw ragga carruurtaay shimbiraha u dambeyn ay qabtaan kaa kabarayada waaweyn baa lagu qabtaa ee shimbiraha waaweyn mid yar baa jiro oo ku yararka lagu qabto oo baalkan jiirka loo dhigo u eg oo buulka oo kale ah magacya burmaalowsan hadda waa laqsanahay aalmihii waa garateen qafasku waa gembiska ama bahalka lagu qabto shimbiraha lagu gaado ayb carruurtu way yaqaantay mar ataa baafka ataa ku qaban jireen xarig baa lagu qabtaa baafka lagu qabtaa intay qori u dhigaan bay eh, raashiina ugu daadinhayaan markay shimirtu meesha karta yaa qoriga la jiidahaya xarigga makaasu gab ayb xadaana caarim maxamed ibn fadl asaduusi waa nin iqaa ah, ila anahu tagayara aw ikhtalata fii aakhiri cumri xadaana xamaad ibnu zayd ibn dirham albasri can hishaam bn curwata bni zubayr qaala kaana bnu zubayr ibnu zubayr wuxuuhaa bimakkata makuu joogay wa asxaabu nnabiyi nebi maxamed asxaabtiisuna yaxmiluuna kuwa xumbaaray ahaayeen aطayra shimbiraha fi lakfaasi gambisay ku qaadan jireen yani bukhaari fiqiisa waxaa ka mid a shimbirtu markii iyadu la dhaqan hayo aad doonaysa inaad qabsato ama aad waarsato ama aad gowracato ama aad cunto in qafis lagu qaban karo la qaadan karo ilaa aad meeshii u talgashay aad ka tegeyso ooysan isdiidaynin markaada dan ka lahayn in loo naxariisto laakiin markaad dan kale inaad cunto aad doonaysa aad qabsan karto isma diidahayaan laakiin waxaa la diiday inaad kaga ciyaarto adoon dheefsanaynin gowracanaynin cunaynin aad ku ciyaarto dayib ama kan xisa la diidan yahay ضaciif اlisnaad ayuu sheekhu yii linqiطaacihi waa inqiطaac baa ku jira waa kala goyn sanadkaa kala go'an lianna hishaam lam yudrik jaddahu bna zubayr ninkan zahraani tacliiqa kule kitaabka wuxuu leeyahay hishaam ibnu zubayr awow ma aha bal hishaam ibn zuhur wuxuu u yahay adeer lanna curwat ibnu zubayr iyo cabdillah ibn walaalo wey idan markii hishaam adeer baa loo yahay looma aha awow sosaamaah hishaam waa ibnu curwa curwana waa ina zubayr cabdullaahina waa ina zubayr idan waxaa walaalaha curwa iyo cabdullaahi idan wiilkii curwa uu dhalay cabdullaahi wuxuu u yahay adeer ee ooma aha awow wuu soo gaadhay ayuu leeyahay waxna waa ka wariya idan saadku waa mutasil bu yuu maraya ninka loo yaqaano ninka loo yaqaano zahrani laakiin culamadu waxay leeyihiin ha soo gaadho laakiin simac kuma lah rag badan baa maraya ayb xadaثna muسى بن ismاعيل التbudki qال xadaثna سulayman بن مغيرة المخزومي عن ثاaبت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك قاaل dakل النبي nabigaa soo galay fara'aa wuxuu arkay ibnan wiil oo لأbi طلحة الأنsاrي wiil abu alxa dhalayo yuqaalu la yidhaahdo abu cumayr waynu soo maray xadiidkan asaga wa kaana lahu wiilka abu alxa waxaa u ahaa nukayrun shimbir yar oo yalcabu uu ku ciyaaro bihi nukayrka faqaala nabi wuxuu hi wiilku marka oog shimbirti waa ka dhimatay hadda kor waynu soo maray nukayrki yaraa ku ciyaari jiray uu haystay ee xaabadda joogay ee markuu buubada uu ku qusli jiray ayaa ka dhintay wiilkii xoogow walbahaarsan yani ilmo yaroo kudugaysa ka dilaaco oo kalan wey ayib baalkan ee fuufaana carruurta ku ciyaar hadduu ka jabo ama ka dilaaco in walbaar ilmahamu oy marad isla rogaayaan ilmihii xoogow dhanka isgeliy oo in ooyada nabigu soo maray nabigu marka waa kaftumiyey faqaala yaa abaa cumayr abaa cumayrow maa facala muxuu sameeyey awqaa nabigu uri aynan nuqayru shimbirka yara awe ayib idan cumar waxay leeyihin fiqiga waxaa ka mida wiilkaa yarka ah inuu cimri gaabaya nabigu tilmaamaya لأnn wa تصويr cmar aw caamir ya abaa cumayr idow ninka mama cefnin wax yar bu ku dhintay maalmo kadib buu geeriyooday baa la sheega ama bilo kadib idan waa fiqi meesha ku jira wey wiilka cumar baa loodhan jira ama caamir idan nabig wuxuu yihi ya abaa cumayr idan waa tasgiiru cumayr waxooga shimbirkana ka oyne adaa baa dhiman doona mar dhow wey shimbirta yareeda ku dhaafsay miyaad hadda ka oyeysaa adaa lagugu soo socdaa ثaaniya meesha waxaa ku jira mulaadafa oo nabig sal slam uu la jaan oo uu qalbi dejiyay ilmaha yarkii xoogow la xawsaday shumurtiisa ka dhimatay waxaa laga qaadanaya in caruurta ayagoonban aynihii loogu magac bixin jiray ama lagu naanaysi jiray aan gaarinba kunyo loo bixin karo kunyo loo bixin karo waxyaa badan baa laga qaadanaya <clears throat> waana soo marray ibnuqaas baa kitaab ku qoray wuxuu ka saaray akara min alaaثamiئa masala fiqiyu ka saaray xadiidka isaga ibnu khusayma isaguna waxaa la sheegaa ilaa toddoba boqoloo masalo fiqi inuu ka saaray ibn mnir asna kitaab bu ka qoray yani bacd almalaaxid azanaadiqa waxay idhaahdeen asxaabu lxadiid niman waalan wey hadda waxay iska warinayeen nebi maxamed baa abu dalxa gurigiisa yimidoo wiil yar buu nabigu arkay wuxuuna ku yidhi yaa abaa cumayr maa facalna khayr s b min faa'ida xidhi maxaa faa'idoo ku jirta maxayd waa qabteen shan boqoloo masalo fiqigo diinay ka saareen marka hawshaa hawl soconaysa maaha idan nebi maxamed qowlkii kaasoo gaadha ku dheg fashid biyadayka bihi haddaad fahamta khayr haddaad fahmi weydo aamanaa bihi taagnow min cindi rabbina lama baahna marka ictiraab iyo muran iyo inaad keento lama doonayo baabu yanmi khayran bayna الnaas aw yunmi khayran bayna الnaas wuxuu kordhin ama curin dadka gudahooda khayr ummadda haddaad dhex joogto khayr abaabul khayr ka dambe amaamu hawshaasa lagaado lakin inaad fasaad wadda lama ogol xadaثana cabdالlahi bn صالح katib الleyt qaala xadaثanii leyt bn sacd alfahmi ayb qaala xadaanii yunis yani xufaad waxay odhan jireen abat اlmisriyiin waxaa weyan waa leyt ibnu sacad iyo ninka loo yaqaano cabdulahi bn wahab iyo ninka loo yaqaano camr bn xaari raggaas wey asagaa u culus ree masrada marayso culus buu ahaa qaala xadaanii yani maalig baa looga sheegay isagoo masr joogo inuu masaa'il fara badan radiyey risaalo u diray min sabciina masأala oo maalig khilaafay sunada nabi maxamed buu risaalo u diray o ka toobadkeen hawsha ayada markaasuu masale kasta daliilkeeda u qoray camal ahlilmadiina uu maalik difaacan jiray ninka u reeriday war camal ahlmadiina la taagnaanina saxaaba nabi maxamed shaam bay tageen oo ciraaq bay tageen oo masar bay tageen meel kastay tageene intii madiine fadhiday yaa tacnaaroo lambar saaray buuri maaliga warkaa kaa socon maaye sabciina masale ku radiyey maalina waa u jawaabay idan waxaan ogaaya uri bacdam uu iisoo jawaabay maalig inuu yahay nin munsif ah oo in la naqdiyo ama wax loo sheego aan ka santaagin dhammaan masaa'ilku ku naqdiyey leyt ibni sacd maaligna leyt baa garta lahaa marka waata ku keentay ninka loo yaqaano shaafici inuu yidhahdo alleytu afqahu min malik ila ana asxaabahu lam yaqumuu bih aw fii riwaaya ila ana asxaabahu dayacuuh ayb xadaثnii yunis ibn yaziid alayli can ibn shahaab الzuhri qaala akhbaranii xumayd ibn cabdالraxmaan min iqaati الtaabiciin alkibaar ana ummahu hooyadii uma kalfuumin ahayd ibnati cuqbata ibn mucayd yani cabdiraxmaan ibn xumayd ba hooyadii waxa loo yaqaana umu kalsuum umu kalsuumna waa ibnata cuqbat ibn abi mucayd cuqbat ibn abi mucayd gabadhiisii wey akhbarahu waxay u sheegtay hooyadii annahaa ayadu samicat inay maqashay rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam oo yaquulu leh laysa alkadaabu beenaaluhu ma aha ama been badana ma aha alladii ruuxa yuslixu wanaajinaya bayna الnaas ummadda kala dejinaya been baa ku kala dejiye ummadda isku dhacsadee dagaalamaysa wax kala tabanaysa xoogow isqoonsatay ee kala jeesatay ninka isku soo jiidahayo ee been baha isku keenaya beenadan ah. bimacnaa been way tahay wuxuu ku hadlay laakiin maslaxada u isticmaalay baa ka badan wey idan fii mustalax lugawi waa been laakiin mustalaxa sharci been ma ahu waa intaas fayaquulu markaa odhanaya khayran wanaag sheegaya aw yumni ama kordhinaya oo biirinaya khayran wanaag qaalat waxay tidhi gabadhii walam asmacu rasuulka ma maqal yurakhasu asagoo fasaxaya fii shayin wax oo mimaa ka mida yaquulu naasu dadka ay yidhahdaan min alkadibi beenta ah ila fii alaain saddex mooyeen nebi maxamedoo fasaxaya been ma arag bay tii haddaan saxaabiyadda ahay xumayd hooyadii ah ilaa dhowr meelood oo saddex goobood baan ku arkay nabiga soo fasaxay bay tii kow alilaax alawal waxaa weeye alislaax bayna annaas ama laga bedelo alislaaxi bayn annaas dadka dhexdooda markaa la heshiisiiyo sulx laga sameeyo iyo xadiiu rajuli ruux ninka sheekadiisa imraata u sheekeeya been baa ku qanciye xogow isagoo bannaanka lagu ogaa inuu maanta alaab keenaa la yidhi war alaabta waa maxay wuu soo waay waan soo ilooba odhan karaa si xaaladdu degto berri baan lageengeenaya insha allahu tacaala ayib xooguu badan ba waxaa loo baahanaya marar badan in shacabka la dejiyo baa loo baahanaya waxadiiu rajuli ninka sheekadiisa imraata xaaskiisa u sheekeeyo marar badan uu ku qanciyo hadal aan sugnayn waxaa kaloo u bannaan xadiiu mar'ati zawjaha laftarkeeda deliil maaha ninkuu daamanka buurhayo indhaha taagaya markay aragto marar badan bay xoogow baana dhol siin kartaa been ah si u dego ah, si u dego xoogo laftarkiisu saa weeye kanay noqotay ah, laakiin in shaqa laga dhigta maaha wixi haddaad shaqo ka dhigato marka dambe caaday kuu noqonayso baabu laa yaslixu اlkadibu wuxuu baab yahay intaa nabigu ha fasixee been inaan asal ahaan la ogolayn bukhaari waa daba dhigahaya xadaثna msdd بn msrhd qal xadaثna cabdالlah بn dawuud ibn caamir ibn rabic صaduq ma'muun can اlأcmash sulayman ibn hiraan can abi wa'il shaqiiq bn slmة can cabdاlah can النbi sl slam cabdilahina waxa wey ibn mascuud wey can النbi sl slam qaala calaykum bالsidqi wa runta ogaada faina الsidqa runtu yahdi ummadda wuxuu ku jiidaa u hanuuniyaa ila albiri samaha iyo wanaagga wa ina albira samaha iyo wanaagguna yahdi wuxuu kugu hanuuniyaa oo kuu geeyaa ila aljannati jannada wadiiqaha yar baa leeyahay suma dhaade waddada weynbu kugu ridaa waddo goodiri haddaad qaaday wadiiqo dhuuban marka dambe waddo weynoo halow abaad ah ku dhici idan inta yaraad beenta haddaad ka xantaysato oo tataabato marka dambe waxaad ku dhacaysaa badi weynada beenta ahayd ee ku dhammaanayso wa ina arajula ninku yasdiqu runtuu sheegahaya xataa yuktaba ilaa la qoro cinda allahi ilahay agtiisa diiwaankiisa sadiiqan runlow runbadne idiiq ilaa lagu qoro idan runtaad aad ka caada dhigato waad wadi waa dabci bay kuu noqon ka dambe idan cinda allahi waa lagu qoraya saadiq inaad tahay adiiq inaad tahay idiiqa waiyaakum iska jira ly walkadiba beenta faina alkadiba beentu yahdi wuxuu kugu hanuuniya kugu jiidahayaa ila alfujuuri faajirnimo faajirnimo ilaahay xarigiisa mid goy inaad noqotay kugu geenaysa beentu wاlfujuur fujuurkuna yahdi ila الnaar camalka xun ee faajirnimada iyo fisqinimada ana naar buu ku geyn waina الrajula ninku layakdibu beentuu sheegi marka hore danbaaba u geyn waxbuu sheegi xataa yuktaba marka dambe caado ka dhigan wey xataa yuktaba ilaa la qoro cinda allahi kadaaba beenaale beenlow baa lagu qori been badne baa lagu qorahaya halaska yeeda hawsha ayada xadaثna qutayba ibnu saciid ibnu طariif abu raja albaqlani qaala xadaثna jariir ibn cabdilxamiid ibn qurt can acmash ibn sulaymaan acmash ibn sulayman waxa way sulayman ibn hiraan alacmash can mujaahid ibn jabr can abi macmar abi macmar min iqaat الtaabiciin can cabdillaahi qaala min طabqa الثaaliث galaawaana min iqaat الtaabiciin wey laa yaslixu اlkadibu beentu ma banaano ma suubano yani been ma suubano fii jiddin dhab iyo walaa hazlin dhildhilba dhab iyo dhil midnaba ma subana been waa kharibinta <clears throat> walaa yaصlixu ma suubado way an yacida inuu yabaho ama ballan qaado axadukum midkiin waladahu ilmihiisa shay-an wax u ballan qaado uma laa yanjiza lahu oo haddana amkaa uusan u fulinin ilmaaaab haddaan ku keenay haddaan kuu qaadi sii fadhiiso ah. kudaba ordiy markaas sug haddaan alaab baan ku keenay waaya uu noqon hadhon waxa soo dheem adoo ama waba wadin ama isagoo sexdaad u gembinaysaa isagoo sexdadaad imanad ortin asagoo soontiis baad u gembin yani khayaano wey carruurta da adu aad khayaanada barto iyo ballanta in laga baxo ku qaangaadhi ayib waalidba arkaysaa ilmihiisi waxaasan kuu samay wallahi dheh bu dhihi ah, indhahan saaray aabbo saasaan kuu yeelaya wallahi dheh bu odhanaysaa ilmaha yarkaas odhanaya wallahi dheh insha allah insha allah ha dhihi buuri ah insha allah baan insha allah dhihi la dhowr korbu intuu insha allahu yirdu u dambeeyey idan la marka ilmuhu wallahi dhe markaasaan kaa yeelahaya innaha saaran waa dabakabta adama ah ogla tahay wax la iisoo tabiyey innaha saaran ruux saa ku dhacdo idan marka caruurtu ha la iska ilaaliyo yacni waa telefishan u daaran baa ilmaha yarkaa aba ku daawanaya in lagu dili kara ma aaminsano in lagaa xoog badan yahay ma aaminsano inaad wax waayi karta ma aaminsano in lagaa caqli badan yahay ma aaminsano in laga xataa inay gaajo ku qabato ma aaminsano ataa inaad dhimin buusa aaminsanayn intu caqli fiican ka yeelanayo haddaad dhimatay addunkada rabbi ma aminsanyin waxba aysan jirin idan waxa keliya dhowranhaye u daaran adiga wey marka aduu is ilaali waa dhowrto wey ilmaha iska ilaaliso ayb <clears throat> uma intaa kadib laa yunjis uusan u goynin lahu liلsabiy ama lilwalad waa inaad ballanta u fuliso haddaadan fulin karin ha u ballan qaadin shibka dhig ayb wax kale ku qanci oon been ahayn baabu اladii yasbiru calى ada الnaas wuxuu baab yahay ninka ku sabra ee dhibka dadka ay u geysanayaan xadaثna aadam bn iyaas qaala xadaثna shucba bn xajaaj can اlأcmash sulaymaan can yaxya bna wahaab min axsan الnaasi sawta biاlqur'an buu ahaa nin aad qur'aan akhris badan ba almuqri waa loo yaqaana iqa xaafid ayib bal waxaa la sheegay markuu qur-aanka bilaabo masaajidka dhan waa la aamusi jiraa jiri masaajidka dhan inta sheekaysan iyo inta fadhida iyo inta buuqaysa kulli hamar baa yes la odhan jiray ayib ninka hadla suga quraan ninka akhrinayana feer baa lagala daa jiray ayib nin aad codquruxsan buu ahaa muqri ah ummaddana qur-aanka bari jiray can cumara can الnabi sal slam qaala almuminu muminka alladii muminkaasoo yukhaalidu dheeha annaasa ummadda ku dhex dhaqda ee dhex jooga ee ka midka ah oo wayasbiru ku sabra u dulqaata u gegesada calaa aadaahum dhibkoodana ayaa khayrun ka khayr badan min aladii midka laa yukhaaliط الnaas ummadda aan dhehaynin aan dhex galaynin ee bannaankaa degahaya ayib oo walaa yasbiru aan ku sabraynin calىa aadaahum dhibkooda muslimiinta inaad dhex joogto ayaa ka khayr badan inaad ka dhex baxdo dhex joog waxbaad la qaban khayr baad u sheegi waxbay kuu sheegahayaan waa tolka waa gacalkaadi xaggee uga cararin allahuma xilli naadir ahoo mararka qaarkood cinda alfitan waa la fasaxay in markaad nafta ku qabatood aaminto inaadan meeshan ku noolaan karin oo diintaadi iyo dadnamadaada ay baaba'ayso inaad mararka qaarkood iska siibato meel cidlaah aryahaada la degto waa lagu fasaxay laakiin intaad aaminsantaha ummadda inaad khayr u sheegi karto ayaguna ay khayr kuu sheegayaan wanaaggaasa ka khayr bayn cararka cusladu yani waa waye min baabi daruura shay loo fasaxay wey ma aha asal min usuul islaam ayib baabu sabr sabrkii wuu baab yahay cala aladaa dhibka lagu sabro loo dulqaato xadaana musadad qaala xadaana yaxmi saciid alqaطaan <clears throat> can sufyaan aلthawri qaala xadaanii اlأcmash can saciid bni jubayr can abi cabdiraxmaan asulami almuqri asaguna arbaciina sana ayuu wuxuu ahaa qaari afartan sano ummadda qur'anka bari jiray arbaciina sana ninka odhan jiray weeye qowluhu tacaala in aladiina yaktumuuna ma anzl allah min alkitaab maxay ahayd wayashtaruuna bihi amaanan qaylan aayaddaasa halka ay fadhiisay odhan jiray arbaciina sano qur'anka ummadda baray siddeetan ramadaanna wuu soomay bimacnaa waa maxay wuu cumree wey siddeetan ramadaan ninka ilahay u soomay saqiirnimadiisina kusoo soo dar idan boqol sana ay ku dhowaanaysa eh, siddeetan ramadanna waa somay arbaciina sanana qaarib ah ummadda quraan ka baraya oon shilin ka qaadan weliba shilin ayib can abi muusa alashcari can inabiyi qaala laysa axadun ruux ma jiro aw laysa shay-un shay ma jiro asbara kaga dulqaad badan ama oo gegsi badan calaa adan dhib yasmacu u maqlhayo min allahi rabbi subxana wa tacala ruux oga dulqaad badan dhib uu maqlayo alla ma jiraan ilaahay khalqigiisao dhan qaybo ka mid a akarkoodii baa ilahi subxana wa tacala jaa'ifaynaya wma akaru الnaasi walow xarasta bimuminiin wain tuطic akara man fi اlardi yudiluuka can sabiili اllah idan jumhuur الnaas kafara iyo malaaxida iyo zanaadiqa wey wmaca dalika ilahay bay jaa'ifayn ilaahay bay caayi ilahay bay wax ka sheegi ilahay bay dhib wiil buu leeyahay haweenay buu leeyahay idan mar rabbi subxana wa tacaala xilligaa lala sugaya la yihahdo yowma alqiyaama loo bixi maayo wamaca dalika la irsaaqi oo xolaha la siin ila wana soo mari in allaha yucطi addunya man yuxib waman laa yuxib walaa yucطi اliimaana ila man yuxib ilahay adduunyada iyo xoolaha ninuu jecel yahay iyo ninuusan jeclaynba waa siiya laakiin iimaanka iyo islaamnimada rabbi wuxuu siiyaa ruuxuu jecel yahay keliya cid kale ma siiyo ayib idan dhib ha loo degsado ilaahay cid oga saraysan ma jiraan wey inahum ayagu dadku layadcuuna lahu rabbi waxay u sheegaan waladan ilma u sheegaan layadcuuna lah rabbi waxay u yeelaan wey oo u sheegaan ama ugu yeedhaan waladan wamaa yanbagii liraxmaan an yatakida walada wa qaaluu araxmaanu walada ayib wa inahu ilaahay subxaanahu wa tacala yucaafihim caafimaad buu siinaya wa yarzuquhum waana irsaaqhayaa wuu irsaaqi caafimaad digdig qoorweyni dhulkaasa la yaacaya dulmi iyo shirki iyo kufri laga taagan yahay ayib waa un loo buxinaya xisaabta markii iyaamo la tago falaa nuqiimu lahu yowma alqiyaamati wasnahu idan marka waxaa laga rabaa sifadaa inaad xun iskaga daydo inkastoo aan la ogolayn atakhaluq biakhlaaq illaah ay tahay madhab mulxid oo dhib badan u yahay haddana wanaaggaa la sheegay waxaa la rabaa maadaama shareecadu ay ku amartay sabirka iyo dulqaadka dulqaad yeelo allihii awood ku abuuray ee makhluuqoo dhan ba ka awood badnaa oo cidduu doona ma juujin karay yaaba iska dulqaatay adoo tacbaanoo sakaraad oo bashar bini aadana inay fartu gaadha m markaso mushkila maaha kuma darahaydaana socon mayso dulqaada hayin noqo biyo madaadsaana ayb xadaanaa cumar ibn xafs iqatun xaafid qaala xadaanii abi yani xafs ibn khiyaad waa nin xaafido iqa ila anahu tagayara fii akhiri cumri qaala xadaana acmash sulaymaan qaala samictu shaqiiqan shaqiiq ibn cabd lahi ba mise waa shaqiiq ibnu salma inuu shaqiiq ibnu salm ayaan filaya maadaama cabdullahi meesha taagan yahy labaduba cabdullahi waa ka wadan laakiin shaqiiq mar hadduu isticmaalay waa shaqiiq ibn cabdillahi alcuqayli lannu ninka kale inta badan kunyadiisa la sheega abu waa'il baa la yihahda ayb yaquul asagoo le qaala cabdullaahi cabdullahi wuxuu yihi ibnu mascuud qasama nabiyu nabiga wuxuu qaybiyey qismatan qayb maalin buu xoolo qaybiyey ka bacdi maa kaana yaqsim wuxuu qaybin jiray qaybo ka mid oo kale ah ka bacdi maa shay barkii oo kale ah kaan nabigu ahaa yaqsimu ku qaybe nabigu haddi markuu xero wuu qaybin jiray asagu ma qaadan jirin ma kaysan jirin ummaddu u qaybin jiray xoolihii nabigu ummadda u qaybin jiray qaybo ka midoo ah kule maalin qaybiyey haye maxaa dhacay faqaala rajul min alansaar nin reer ansaareed baa wuxuu yidhi bukhaari fiisa fiqigiisa wuxuu ku keenhayaa baabu sabri cala aladaa buu keenay ilaahay dhibkay khalqigiisu ku hayaan iyo dulqaadkiisu kuwa ku keenay nebi maxamed buu kuu keen haddanu kaa tegay bukhaari idan maxaa haray marka waa yahay nabigu haddii la dhiboo dulqaatay ilahay uunkiisu hadday jaa'ifeenayaan uusan danka lahayn adugu say farta kuu gaari marka waa yahay buhaariigiisa ka mid intaasu kaaga tagaya <clears throat> ninka wuxuu ihi wallahi ilahay baan ku dhaartay inahaa middan ayadu la qismatun qaybin weeye maa uriida aan loola jeedin bihaa ayada wajh allahi ilah wejigi ilahay darti aan loola jeedin qaybata nabigu wax qaybiyey ee ansaar u buuxiyey ee quraysh xoogu yar ku tuuray ee carabti kale haddana afka u buuxshay ballamka ilaahay buu ilah darti inaysan ahayn u fiirsa jur'ada iyada ayb qultu waxaan idhi haddaan ahay cabdullahi mascuud qultu ana ana waxaan is idhi buuri laaquulanna lilnabiy nabigu u sheegaa u sheegaa walle hebelo masaasaa tiri ballamka ilaahay rasuulka ilah rasuul u sheegaya waan ku dacwayn maanta ma nabiga qaybtiisa waxaa tiiyahay dartii eh, nabiga kama ahayn yo jeeda waa yahay idigoo sakaraadu diinteeda gu yeedhay oo naftooda hayse ayb faataytu nabigaan u tagay buuri wahuwa fii asxaabi asagoo asxaabtiisii saaxiibadii dhex jooga saxaabadii fasaarartu markaasaan nabiga ku saraystay arrinta u sheegay dhegtan ku saaray xamxamxam nabi maxamed heel baa saa warkii baan siiyey fashaqa daalika fashaqa waa dhibay daalika arrinkaa nabiga u sheegay ee jaa'ifada xunta ah ayaa calayhi calaa rasuuli lah watahayara waxaa isbedelay wejhu wejgiisi wanaagsanaa baa isbedelay wahadaba nabigu waana cadhooday xataa wadidtu ilaa aan jeclaaday buuri anii lam akun ahbartuhu ilaa aan is war inkaa qan maxaa kuu geeyey maxaa nabiga ugu sheegtay nebigu waa gubtay waa isbedelay arrintaa nabiga aad bay u dhibtay hogaankii muslimiinta rasuulka ilaahay macsuumka ahaa oo adduunye xun oo u qaybinayey oon waxba ahayn oo macaan lahayn la yidhi haddana dir ilaahay kaama ahayn soo mushkilo maaha wax ka weyn hadii laisku timi la wada dhaami layd mogtahay yani xoolo yar oo la qaybiyey ayb xataa wajidtu ilaan jeclaystay buu i anii anugu lam akun inaan ahayn akhbartu nabiga mid u sheegay uma qaala nabi muxuu ihi nabigu ma dagaalamay maya qad uudiya muusaa muusaa la dhibay muusa bni cimraan muusa bani israa'iil biakara wax ka badan min daalika kaad ii sheegtay fasabra waana sabra waa dulqaatay idan faliya waxaa weeye bihi uswa nabi muuse dhibka dhib ka badan sheeluu leeyahay baa la yidhi waa la caayey wax kastaa lagu sameeyey wuu dulqaatay ayib idan marka waxaa weeyaan nabigaas iyo rasuulkaasaan ku dayanaya waxay doonaan ha sheegen farxa ka qad annagii ilahay baa xisaabtamayne baabu islaax daat اlbayn in dadka dhexdooda la hagaajiyo islaax daat اlbayn dhexda ummadda waxa ka jira in la hagaajiyo oo la islaaxiyo baab yahay <clears throat> xadaثna صدق بن khالد ثقة صدوq قال xadaثna أبو معاaوية محمد بن khازم الضرير عن الأعمش عن cمر بن مرة و ثقة xاaفظ عن sالم بن أبي الجعد و من ثقاaت التاaبعين عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي قاaل ألاa أنبئكم miyaadan idiin warramaynin idiin sheegaynin bidarajatin darajo iyo meeqaan afضal ka fadli badan min الصalaaةi والصiyaami والصadقة war weyn wey war darajo iyo meeqaan ma idiin sheegaa ka fadli badan salaada iyo soonka iyo zakada iyo sadaqaadka waa hawl culus qaalo waxay dhi nabi maxamedow balaa haa alla magana noo sheeg yani darajada intaa leeg nabiga mataabsi qaala nabig wuxuu ihi salaaxu daati اlbayn salaaxu daati اlbayn xaaladda dhexdiinna oo suubanaata wey xaaladda dhexdiinna oo suubanaata daati اlbayn alxaala alatii baynakum wey yani ma isku cuntihiin ma iswadataan ma kala dhimateen ma tolbaatihiin ma cadow xiraatihiin maxaatihiin faاtaqu اllaha waaslixu daata baynakum yani muslimiintu waa in dhexdooda wax wanaag u yaalo xumaan waa inaysan jirin wa fasaadu daati اlbayn hiya alxaaliqa dhexdiinna waxa yaallo walaaltinimadka hadduu fasahaado diinta ayadaa xiraysa hiy alxaaliqa diinta mid xirta wey xadaثna muسى بن ismاعيل التبوتكي قال xadaثna cabاad بن cawاn بن cmر alwاصلي ثiqة <clears throat> sida raajix waa ثiq ilaa waxaa lagu sheegaa iطiraab fi اlxadiiث baa lagu sheega qaala akhbarna سufyaan ibn الxusein waa ثiqaة ila fi غayri الzuhri waxaan zuhri ka ahayn xadiikiisu waa ثiqa axaadiiثu can الzuhri ضacfi baa ku jira ayb alwasiطي can الxakم ibn cutayba alkindi ثiqة can mujaahid bn jabr can ibn cabaasin ittaquu اllaha aayaddaas ibn cabaas fasiraya wuxuu leeyay ittaquu اllaha alla ka cabsada وأصلxوu wanaajiya daata baynikuم ittaqu اlah i qoran faاtaqu اllaha baa idin qoran idinkaa iga saxaan markaas faاtaqu اllaha alla ka baqa وaصlixuu wanaajiya daata baynikum arrinta dhexdiinna ah wuxuu dhaha cabaas qaala haada aayaddan buu ishaaraya haada kan kani waxaa weye qowlkan rabbi ka yimid taxriijun dhaleecayn wey ama cambaarayn min allahi ilaa xaggiisa ka timid yani waa dhaleecayn iyo cambaarayn weeyaan ilahay xaggiisa ka timid oo cala almu'miniina muminta ku dhacaysa faاtaquu اllaha waaslixuu daata baynakum idan islaaxu daat اlbayt hiya ataqwa ayb uma <clears throat> maxay an yattaquu اllaha rabbi inay ka baqaan buu rabbi ku canaananaya muslimiinta oo wa an yuslixuu inay wanaajiyaan daata baynihim waxay dhex yaalla صaxiixu اlisnaadi mawquufan wa ru'ya naxwu marfuucan xadiiث anas baabu idaa kadabta lirajulin huwa laka musadiq baabi idaa kadabta lirajulin nin ruux been sheegto oo muslima ah. been baad u sheegtay laakiin beentaad u sheegaysay asagu wuxuu kaaga qadanayaa run lilah muslimo run sheeg bay dheen soomaali muslimow run ooga qaado idan halkaasuu taagan qaacidaasu ninkan taagan yahay aduguna been baad ku akrinaysaaba asna beentad iska wallacay run buuna moodhaya maxaa xal waayahay yahay xadaثna xay bnu shurayx iqa qaala xadaثna baqiy bn waliid baqiy bn waliid waa nin saduuqa fii nafsihi ila anahu mudlis yudlisu tadliisa taswiya yudlis can الضucafاء laakin saraxa fii akar riwaayaat bالtaxdiiث bالsamac xadiidkan isaga ah ayb meelo fara badan oo kamid a xadidka meelo ku yimid kutub الsunna wuxuu caddeeyey bالsamac oo wuxuu leeyahay xadaثna aw samictu dubaarata ibn malik can dubaarata bni malik dubaara ibn cabdillaahi bni malik majhuul ilxaal wey alxadarani can cabdiraxmaan ibni jubayr ibni nufayr waynu soo marray waa nin iqa ah can ana abaahu oo ah jubayr ibn nufayr xadaahu wuxuu u sheegay ana sufyaan ibnu asiid sufyan ibn asiid alxadarani xadaahu anahu samica sufyan asiid alxadarani waa saxaabi jaliil jubayr ibn nufeyrna waa min iqaati taabiciin xadaahu wuxuu u sheegay anahu asagu samica anabiy yaquul kadurat waxaa weynaatay khayaanatan khayaana xaggeed khayaanannimo dhagar waxaa u weyn an tuxadisa inaad u sheegto akhaaka walaalka xadiian war iyo sheeko huwa asagu laka adiga musadiqun oo ku rumaynayn raba musadiq wa anta lahu kaadib mushkilo wey dhagar iyo khayaana waxaa ugu weyn walaalkaa inaad hadal u sheegto hadalkaasoo uu kaa rumaysanayo adiguna aad been ugu sheegayso huwa asagu laka adiga musadiqun oo kuu rumayn anta adiguna lahu lilahi kaadib xadiiku waa xasan isnaad wey xasan wey xadiiku waa jayid ilaa ana shaykhana dacafa sida raajic lakin xadiiku waa xasan jayid siduu xaafid ciraaqi maray raxmat ullah calayh kow ninka baqiya ah saraxa fii bacd akar maraajic saraxa bisamac ثaaniya taabacahu muxamed ibn dubaara can abiihi cinda bni cadiy fi waa mutaabaceeyey xadiiku haahidna waa leeyahay oo asaguna ay soo saareen axmed mujaladka afraad abu nucaym fi xil mujaladka lixaad bayhaqi fi shucab mujaladka sagaalaad bisanadin daciifin jidda laakiin ariiq kalu xadiidkaasoo ariiq اlwaliid ibn muslim can thawr bn yaziid can shurayx can jubayr can nawaas ibn samca can nabi naxwa sanadkiisuna waa xasan idan xadiidku min ariiqi xadiidu sufyaan rag badan baa daciifiyey lakiin xadidka nawaash baa macnaha isaguna tilmaamaya oo xasana sida xaafid alciraaqi uu sheegay kama fii fayd alqadiir mujaladka afraad iyo saaxib zawaaid admufrad weliba bukhaari asaguna xadika wuxuu ku sheegay kitaabkiisa atarikh mujaladka afraad bisanadin xasan idan xadiidku marka bishaahidihi wa طariiqayhi marka la fiiriyo xasan wey xadiku daciif ma baabu laa tucid akhaaka shaya fatukhlifah laa tacid ha u ballan qaadin akhaaka walaalkaa shayan shay oo fataklifa marka aad gub yeesho oo ballanta aad ka baxdo walaalkaad wax u ballan qaado ballantii u oofi ballanfur waa noqonin xadaثna cabdالlahi bn saciid ibn xusein alkindi abu saciid alashaj ثiqaة saduuq qaala xadaثna cabdالرaحmaan bn mxamed almuxaaribi akhraja lahu اljamaca laa ba'sa bihi can leyth ibn abi sulaym wa nin saduuq fii nafsi ila anahu اkhtalطa walam yumayiz xadiiثuhu faturik لأجل ذلك عن عبدالملك بن أبي بشير وثق مرضي عن عكرمة مولى بن عباس أبو عبد الله البربري عن ابن عباس قال قال رسول لا تماري أخاك لا تماري يعني لا تخاصم hala doodin hala murmin akhaaka walaalka walaa tumaasixu hala kaftamin kaftan dhibhaya asaga wey kaftanka aan dhibaynin ama gacalcunka ah ama laisku yaqaanay inaysan dhib layn waana soo maray bukhaarina in badan ba soo baabaystay nab mxamed kaftankiisi saxaabada kaftankoodi ayb <clears throat> waxaa laga hadlaya midka dhibayo walaa tacid ha u yaboon ha u ballan qaadin mawcidan ballan oo fatakhlifa markaa ballanka ad ka baxdo walaalkan hadaad wax u ballan qaada sii ilmihii yaraabaa layidhi ha u wax u ballan qaadin hadaad wax u ballan qaadana ballantii u oofi idan famaa baaluka ninka weynaha muslimka walaalka ah aciif baabu acni fi اlansaab wuxuu baab yahay duridda la duro nasabka iyo ruuxa sharaftiisa iyo cirdiisa wax laga sheego dembiga leeda shareecada xadaثna abu caasim الضaxaaq بn mklb abu caasim الnabiy waa iqaة xaafid can ibni cajlaan mxamed can abihi cajlaan wa min iqaati الtaabiciina can abi hurayrata can الnabi sal ly slam qaala shucbatayn laba calaamo laba arimood laba laamood laa tatrukumaa ummatii ummaddaydu ka tegi dooni mayso ka tegi mayso dayn mayso wey waa un la daba taagnaan in ku dhaqanta waa un la heli wey anniyaaxatu bararashada iyo qaylada iyo ooyinta cinda almeyit ruux markuu dhinto in la barooto la dhawaaqo loo eeyo mamnuuc xaaraam wey kabiira min alkabaa'ir iyo watacnu durid in la ceebeeyo wey wax laga sheego fil ansaabi nasabka iyo dhalashada ruuxa ruuxa nasabkiisa la duro dhammaantii waxaa ka timaadeen min aadam aadama khuliqa min turaab waa dhammaatay nin aan aadam gelaynin adduunka kuma noolo ayb min maxaasin islam waxaa ka mida shareecadu waxay kuu sheegtay meesha ka soo bilaabatay waxaan insiga adduunka joogaay meeshay ka soo bilowdeen baa laguu caddeeyey min abina aadam malaa'igtii wixii laga abuuray meeshay ka bilowdeen baa lagu caddeeyey jin iyo shayaaiin meesha laga abuura lagu caddeeyey meesha lagu intiina waa lagu caddeeyey inta la noolay wax la qabana waa la sheegay idan waa arrimo dhammaanteed muxadada ah war cad weeye war halkaasaad ka bilaabatay aan balowda maxaa adduunka lii keenay wamaa khalaqtu اljina walinsa ilaa liyacbuduun ayib intaan joogo maxaan qaban cibaadadaas markaan dhinta maxaan mudan ilayhi yarjic اlamru kuluh faacbudu watawakl calayh wama rabaka bhaafilin cama yacmaluun idan nin kasta wxuu mudanaya ilahi subxana wa tacala iyo kallaangaabka iyo laandheeruhu waxoo dhan weligin waa nuux baan kuu fadhiya un nuux baan kuu fadhiya markii ruuxa nasabkiisa la duraay mamnuuc wey ruux waxaa lagu dhalay cayn oo lagu eedayn karaa akhlaaqdiisa diintiisa dadnimadiisa ayb ayaga laftirkood waxay og yihiin waxaan waxba tarayninoo ruuxu si kastoo loo duro hadduu xoolo yeesho in magac fiican loo bixin oo la suusuubin oo la hagaajin oo <laughs> xaaji la odhan lahaa saxaradu hadduu xoolo leedahay idan howl khatara wey nabiguna kama cinda anasaa'i wuxuu caddeeyey alxasab alladii yadhabuuna ilayhi hada almaal sharaf iyo nasab waxay dadku u yaqaanaan nabig wuxu uhi waa maalka xoolaha wey ayb marka waba lasuma goyni wey ruuxa nasabkiisu waa macruuf waxaad kula xisaabtamaan dhaqankiisa iyo diintiisa kula xisaabtan ayb inan gumeed baa tahay anaa gob ka dhashay iyo wax gobleeda ma jiraan ayb waxaa la diidanin laakiin in la hilib macaan yahay la dhaqan fiican yahay lama diidano dadku waa macaadin waa unugyo kala duwan dadku وفي الأرض قطع متجاورات إذا نبي الله آدم marka la abuurhayay carada laga abuuray nabi maxamed xusha sal slam in meelo badan laga keenay cara madow cara suubaana dibir cara bacad loo isgashay intaasoo nooc ba laga abuuray idan carooyin kala duuna ay kala fiicnaa ayay tarankiisi iyo ummaddii ka farcantay qaybo kamida kala noqonayaan xagga wanaagga iyo waxaa dhaqanka iyo akhlaaqda halkaasay ku salaysan idan maknin lagu duri kara nasabkiisa dhalaashiisa ma jiraan waxaa lagu duri karaa dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa diintiisa fadal sheekh iyo waacnu durid la duro wax laga sheego fil ansaabi nasabyada iyo dhalashooyinka axmed baa xadiidka wariye wuxuuna ku daray walistisqaa'a bilanwaac istisqaa in lagu roob doono xidigaha afagal baa ka la fadhiyey urur baa ka la fadhiyey zuhraa soo baxday cerjir baa xagga istaagay roobku waa da'aya sanadkan sagaara ka cabin mayso balaayadaas waa shirkiyaad ayb iyo alaabta noocaasa idan iyadana waa min alkabaa'ir diin la'aan wey tirmigaasna waa wariy xadidka wuxuuna ku daray alcadwa afar buu ka dhigay isagu ayb idan arrimaha noocaasa waa in laga waantamo baabu xubi الrajuli qowma ninku tolkii inuu jeclaadaayey taa ayadu kuma jirto baabu cilmi hayb ma aha saabaashu wax dhiba ma laha min cilmi haybna ma aha tanjiimna ma aha kusuufkaasna waa lamid sida alxaafid mundiri iyo cadaynaya keyrkood bay shekh albani ramat lah aleh waa la saaday karaa lann xilliguu roobka udijiraad baratay waxyaa badan baad ku fiirinaysa laakiin waxaa weye in loo tiiriyo roobka xidighedel ah, xidighedel baa keenay asbaxa min cibaadii mu'minu bi wa kaafirun bi muirnaa bifadl اllahi waraxmati ninkii yiri mumin muirnaa binawi kada idan waa caada jaahiliya kufriya oo min ashirkiyaat mamnuuc wey laakiin haddaad leedahay marka xiddigaa meesha u mara haaliban waxaa looga bartay in roob da'o yani waa amri caadi oo abiica ah, waa dhib ma laakiin in waxqabadkii iyo taiirkii xiddiga loo tiiriyo ama shaygaa loo tiriya la didan yahay baabu xub rajuli qawmahu ninku tolki inuu jeclaadaayo ma dembiba ayib xadaana zakariya ibnu yaxya ibna saalix qaala xadaثna اlxakm ibn mubaarak zakariya ibn yaxya ibn صaalix saduuq wey bacd xufaan waxay len waa iqa xadaثna xakm ibn mubaarak saduuq iqaة xaafid qaala xadaثna ziyaad ibn الرabiic abu khidaash iqa xadaثna cabaad الرملي xaفن xaجر wxuu waa ضaciif ضaciif qaala xadaثatnii imرأaة haweeney baa ii warantay yuqaalu laha la yidhaahdo fusayla wa fii bacضi الriwaayaat khusayla wa fii bacضi الriwaayaat jamiila wa fii bacضi الriwaayaat ibnaةu waasila ibn اasqع aw bint waasila ibn asqع almuhim gabadhan fusayla ah sida axmed cadeeye kuna tigtigsada waxaa weeyaan in ay tahay gabadhu dhalay saxaabiga jaliilka waasila ibn asqac ayb qaal gabadhaa waxay tidhi samictu abi aabbahay baan maqlay oo waasila ah axmedna musnadkiisa xadiidka wuxuu ku daray min axaadiii waasila wuuna jismiyey gabadhu inayta gabadhu dhalay waatan ibn asqac kama qaalahu axmed waayru yaquulu aabbahu ohan lahay qultu waxaa nabi maxamedow qultu waxaan idhi yaa rasuulka ilaahayow a min alcasabiyati faaraqabiilku ma ka mid yahay an yuciina arajulu ninku inuu kaalmeeyo qowmahu tolkiisa calaa dulmin qaala nacam faaraqabiil kow wey lamber kow bidaraja اluulaa ninku tolki inuu kaalmeeyo dulmi ku kaalmeeyo huwa alcasabiya casiyo kale ma jirtaba nafsu lcasab taas wey faara waa maxay in tolkaa aad ah ku dareen istaagta xaqdarro ayib an yuciina inuu ku kaalmeeyo arajula qowmuhu tolkiisa calaa dulmin qaala nacam sheekh wuxu uhi xadidku waa daciif laakiin sida raajix xasan wey xadiidku xasan wey maxaa yeelay walahu sanad aakhara yani dariiq kale uu leeyahay xadiidku can aslax min haada oo ah abudaad ku keenay raamka ah bayhaqina ku keenay fi shucab majalka tobnaad waxaana laftigiisu yahay mal casabiyatu ya rasuul اllah nabi maxamed oo faara qabiil waa mahay qaala an tuciina qawmaka cala اظulmi tolkaa inaad dulmi ku kaalmaysaa faara qabiil ah laakiin inaad xaq ku hor istaagto ood wanaag baga jeceshahay ood wax la qabataay oo diinta aad ku garab istaagtahay dulmi ma aha bal waa min asila wa min alixsaan waana xaqay kugu leeyihin wey laakiin waxaa la diidan yahay inaad baadil iyo dulmi ku garab istaagto iyo waxaan jirin ariiq kalena waa leeyahy asaguna min ariiq cinda طabarani asaguna walahu shaahidu min xadiiثi anas cinda albayhaqi ayb marka labada ariiq iyo shaahidka marka la fiiriyo xadidku uu leeyahay xasan wey cala aqali taqdiir aw صaxiix baabu hijraة الrajuli man nasra qowmahu calى غayr اlxaq fahuwa kalbaciir اladii taradaa yunzacu bidanabi ninkii tolkii baail iyo xaqdaro ku garab istaaga wuxuu la mid yahay riti haagaan ka fakadoo sheer ku dhex dhacay riti dow ku dhacay oo dhex fadhiistay meel dhooba ah ama go' galay lama soo bixin karo oo kulligiiba xabaalmaysayn riti sayn la jiday ma la soo bixin kara sayn la qabtay abada idan saad baadil ku dhex istaagtay iyo diin la'aanta iyo kufriyaadka waxay la mid tahay rididdow ku dhacda la tahay waa ku dhammaatay ma haddaba faara qabiil iyo qoys ku garab istaagtay xaqdarro hawsha waan la iska ilaaliyo aani soomaalidu ma yaqaanaan maxaa faara qabiila ah, maxaan faara qabiilahay haddaad wadaad ama daacid soomaaliyeed tolkaa ka fogow curfigu waa isbedelay curfigu waa isbedeloo inaad laba fadhiyo oy tolkaalihin fadhiisato ood wanaag u fadhiisa cinda soomaaliyiin faara qabiil weeye cunsuri qowmi aad noqonaysaa idan mawaadica waa in laga dheeraabo ilaa ummadda la tawciyeynayo oo la hanuuninayo oo la irshaadinayo oo loo sheega laga dhaadhicin saa tawxiidka u fahansinteen loo fahansinayo faara qabiilka loo fahansinayo ka fogow hawsha ayada oo ku aafayn danku u qarxayo wey ballanka warkaa ina fahansin bay la tahay ayib haddaa tara xaq baan ku taagan anigoo tolkay waana darab istaagi waxaa kugu dhici saambad weyn oo ah faara qabiil qowmi cunsuri qaribaha fainaha maslaxa dacwaha fainaha mumtina wadaad ba xanteen somalia marka dhamaaninka wuxuu yidhahdaa dacwaha fainaha mumtina faara qabiilka iska daaya urahaya habeenka marka qoraxdu dhacdo muxuu samayn qaribuha fainaha maslaxa marka hawlahaasaa kugu dhici sheekh dan baa lagu yidhi marka hawshaa sheekh iska ilaaliya halla fahmo wixii asagoo xaq ah ayaa marar badan lil maslaxa looga taga nabi maxamed sal slam kacbada isagoo aaminsan calaa inay qaybo badan oo kamida ay tahay calaa hayri asaasi ibraahim ayuu nabigu dacay inuu bedelo hagaajiyo haddana wuxuu ka baqay nabigu hadduu kacbada wax ka bedelo calaa qawaacidi nabiyina ibraahim ku istaajiyo quraysh inay hawshaa dareen ka qaado ka shakiyaan ilaan waa dhow barkood soo islaameen makana laba sana kahor la furtay nabi wuxuu yihi caaisho hawshaada taban mahaye tolkaa markay diinta si fiican u fahmaan oo iimaanku u fadhiisto hadday la qumanaato inay kacbada calaa asaasi ibraahim ku celiyaan aan ku tusay kaalay nabigu caaishuu kaxeeyey asaaskii kacbado dhan bu tusay intanaa ka maqan tolka way gaarsiin waayeen kacbada xagga hore loo dorkeeyey xijru ismaaciil ha la soo gelay dhismaha kacbada inta qoollaaban ee asfaru dhankaa ka taagan yahay midna dhankaa ka taagan yahay meel kacba wey idan intaa in la gaarsiiya dhismuhu ah way kari waayeen nabigu waa tusay lilmasuud xooga tegey arrintaa weyn ee beytka ilaahay in calaa qawaacidihi اluula lagu celiyo nabigu muxuu oga tegey yaan laga dirin diinta adiga marka yaan lagu shaambadaynin iska ilaali hawlo badan baa jire ayib baabu hijrat الrajuli wuxuu baab yahay ninku in uu ka hijroodo ruuxu xumaan ku sameeya maxay ka qabtaa diintu wey xadaثna cabdالlah بن صالح katib الleyt qala xadaثnي الleyt بن sacd alfahmi الmasri qala xadaثnي cabdالرحman بن khالد بن musافir ثقة ثbt can ibn شhihاab الزهري محamed بن mسلم can cawf ibn الxاariث ibn طufayl ibn skbra waa nin iq ah wey nin maqbuulan ujeeda maqbuul bimacnaa layin اxadiiث ma lam yutam cinda alxaafid wa huwa ninkan marka cawf ibn الxاariث ibn طufayl ah ibnu akhii caaishata caaisha walaalkeed wiilkeedi wey wiilkiisi wey caaisha walaalkeed wiilu dhalay bimacnaa waa maxay caaisho wiilay eedde u tahay wey ayib oo liummihaa walaal ay hooyo wadaageen isku aaba in abibakar ma ah waa walaal hooyada umu rumaan ay dhashay oo hooye walaal ku yihiin baa wiil ka dhalay eedda u tahay calay tacaala ana caaishata caaisha radi allahu tacala canha xudiat waxaa loo sheegay caaisha ana cabdallaahi bni zubayr waa wiilay habar u tahay saxaabi jaliil ah cabdullah bn zubayr baa qaala yidhi fii baycin beyc ay caaisha wax iibisay aw cataain ama sisma ay bixisay actathu caaisha yani waxay alaabay iibisay oy ruux siisay ka iibisay ama hanti ay ummad u qaybisay oo cabdulla ka xanuunsaday ayb low habarirtii wuu dhaqaalayn jiray waa ka warqabi jiray marka maamulkan ay wax iska bixinaysay iyo caayishada waana soo marra waxay ahayd haweeney aad u sadaqa badan waxbay aruurin iyadii asmaa walaasheed waa haddaynu soo marayn asagaa lahaa weligii ma arag hooyaday oo asma ah iyo caayisho ruux ka deeq badan ma arag bur amaa caayisha maxay ahayd fa kaanat tajmacu shaya ila shay xataa ida kaana cindahaa xooguhu la bixin karo waa qaybin jirtay ama asma ayadu <laughs> wixii soo gaara horay ka bixin jirtay wayna soo maray idan arrintiibu marka korsaday hawshan ay caaisha daldalayso un buu xoogu korsaday wuxuu yidhi show maamulkeeda ma yar fiicin hooyadiibuu <laughs> dayay waxay ahayd markii asagu iska intuu oo tago hooyaysan iska daadahan weeye inuu dadka qaarkii intay warka ka soo u keenaan baa dhibka keentay ayib habarinta haddaad hoos wax sheegto waxba ku dhihi mayso ama waad ka xaalaysaan ama iska kaadaynba laakiin warkaadi haddii qaraabo intii loo soo dawal baasaa lahaa saasoo ku lahaa waalidkii warka loo keeno kaa dhimate ayb fii baycin beyc ow caطaa'in actathu caaisha wallaahi buu ihi cabdullah bn zubayr latantahiyanna caaishata caaisha way ka reebtami way ka jogsan waxay wadato iyo qaabka wax u bixinaysa waxay farraqayso aw la axduranna calayhaabu ama waan shar shaqadaan ka fadhiisan mamnuuc caaisha wax ma bixin karto waan yaan gaadhahaya ila mas-uul buu ka yahay oo um lmuminiin waa habariti ayib xil baa ka saaran faqaalad waxay tiri markii warka loo sheegay ahuwa qaala haada ma yidhi horta hubso hubsina hal baa la siistaay ahuwa asagu qaala ma yidhi haada warkan ma yidhi latantahiyanna caaisha aw laxjuranna calayha ma yidhi ayib qaala waa ruuxa maamulka laga faisanay xajrigu waa maamulka lagaa fadhiisanaya waxaa ma qaban kartid ma iibsan kartid yani maamulka tasarufka lagaa fadhiy lawkaad noolaanaysaa xagga xoolaha baa lagaa istaajinaya lann maamulka ma fiican lagu leey waa kharibaysa qaaluu waxay dhaheen nacam waa yidhi annagaa joognay anaa maqlahayey toban nin baa tiri annagaa hawsha ka waqmi qaala caaisha waxay tihi fahuwa asagu lilaahi rabbi subxaana wa tacaala nadrun fahuwa lilaahi nadrun fahuwa asagu lilaahi eebba waxaa u sugnaaday nadrun nadr dhaar yacni yamiin baan gelahaya waa maxay allaa ukalima inaan la hadlin buu rabbi subxana wa tacala uu leeyahay ibna zubayr ibn zubayr kelimatan waad abadan weligey bay tiri saacadan laga bilaabay nadar ilaahay waxaan ku galay ibnu zubayr inaanan kelmad salaan iska badaawo juuqaan u dhihin bujudhuu hooye caaisha waa xanaaqday waa kullaatay sadaqaadkii badnaa iyo khayrkii waday waxaa leey la axjurana sidii ruux safiiha oo ah. xoogoo khafiifay buu hooye ka dhigay marka waa way kullaatay fastashfaca hawsh baa dheeraatay cabdillahi xuur bal inta hooye xanaaqu ka baaba'ahayo cadhab ka baaba'ayso u yarkaadi maalmuu siiyey casho soo laaban weye sanaday aaatay fastashfaca wuxuu keyrka dalbay ibnu zubayr bilmuhaajiriin muhaajiriin dhan bu isu maray hooyada kaale ila heshisiiye ii geeya caashe waxay tiri guriga hadaad soo gasho iskala wax kugu dhaca carar ii soo dhawow muhaajiriin bu dhan bu soo maray hooyada iga qabta umulmuminiin caaisha kolba ninkuu lahaa wuu kaa qaban karaa ee qurayshada muhaajiriin o dhan bu madaxa ku soo qabsaday dad dad baa loo galaa wadooyna baa loo galaay dad badan bu madaxa soo saaray lag weydi xataa aalat ilaahay dheeraatay hijratuhaa goynteedii iyo asaga goynaysa ilaa ay si fican u geyso markastoo loo tagin faqaala waxay tiri wallahi rabbi baan ku dhaartay laa ashfacu erge aqbali maayo fiihi fi ibni zubayr wa fii hajrihi axadan ruuxna abadan weligey bay tiri ruux kastoo ibnu zubayr ergadiisa ii keena marnaba ka yeelima yaa laisgu goyni meel fadhiista wallahi ilahay baan ku dhaartay bay tii laa uxaniu burin maayo jebin maayo nadarhii nadarkayga jebin maayo tir nadarka aan galayo dhaartii marnaba jebin maayo aladii midkaasoo nadartu aan ku nadaray aabadan weligayba yaan ismugeyni war nim yaan la daalin ballamka ilaahay baa ani ibnu xeerna kulminaynin falamaa aala markuu dheeraaday cala bna zubayr <clears throat> ayuu kallama la hadlay almiswara arrintaa ku dheeraatay muhaajiriin soo qabso nin kale odowgiin soo kaxee duqaykeen caaisha nab bay soo istaagtay kallama wuxuu la hadlay almiswar ibnu makhrama oo nin yarba ah markaa asaga ah iyo wa cabdiraxmaan ibn اlswad ibn cabdiyaquud wahumaa labadan sheekh min bani zuhrata muhaajiriin shaqayn waaye caaisho waxay aad u jeclayd oo u xidhiirin jirtay oo aad iyo aad u xidhiirin jirtay oo lagu maali jiray weliba reer bani zuhra oo dhan yani reer bani zuhra waa nabi maxamed hooyadii qoyska dhaaltay wey nabi maxamed maadaama reabtigii uu jeclaa oo aad u xidhiirin jiray reer bani zuhra caaishana wax dadka reer bani zuhra dhan aad ba xidhiirin jirtay weliba aad bay ugu nuglay idan wuxuu marka wuu soo ogaaday wuxuu caaisha haddii laga soo maro xagga reer bani zuuro way isdhiibaysaan ila nebi maxamed baa hawshaa ku ficnaayay yani waan ka garanaysaa caqliga caaisha radiallahu taala canha yani nabigu dadku jeclaa ee xoojin jiray u jiray bay u muhaajiriin o dhan bay samaraysa quraysh qoyska ka dhaatay samaraysa laakiin marka laga soo wariyey xaggii nebi maxamed nasabkiisa laga soo wariyey oo reer bani zuuro nebi maxamed welidii la maray caaisha way isdhiibi doonta ayib idan marka halkaasuu ka soo wariyey <clears throat> wahumaa min bani zuhrata reer bani zuhray ahaayeen yani makhrama miswar iyo cabdiraxmaan faqaala lahuma wuxuu ku yidhi ibnu zubayr labadii saxaabi <clears throat> anshudukuma waxaa idinku dhaarin bilaahi allah idinku dhaarinhaya ilaa adkhaltumaanii inaad ii calaa caaisha ilaahay baa idinku dhaasha caaisha ii geeya bunimiyo soo raaco idhuumuya markaad guriga tagtaan hooyeyma soo gallaa soo gala soo fadhiista intan shahayo biha idinku maqan tahay anaa dusaylo hooyadii waa maxramkii maxram buu yahay xijaabka xan ka marhayaa buui isku duubahaya faraha ka qaad idinku ayib idinku marwan xer bay geeye bui faqaala wuxuu hi anshudkuma biاllah ilaa adkhaltumaani inaad ii gelisaan baan rabbi idinku dhaaranaya calaa caaisha fainaha caaisho laa yaxilu oo ma lahaa ayada an tandura inay ku nadato ku dhaaraato qadiicati goynteeda qaraabana hooyada wey caaisha sharciyan ooma banaan inay goyso ba runti waa ka saxan yahay laakiin hooyada waa kulaatay nayr iyo dhaarbay baallaa goyse ayib faaqbala waxaa soo qaabala bihi bibni zubayr waxaa soo kaxeeyey almiswaru wa cabdiraxmaan mustamiliina iyagoo hulaaban calayh dushiisa biardiyatihima labada goy bay saareen xidhan adg labada goy baan ku saarana ma soo dhacgalo waan soconnaa nugu dabagabo gobol madaxa ka saareen way qariyeen gurigii bay yimaadeen mustamiliina iyagoo hulaaban calayhi calaa ibni zubayr biardiyatihima labada goy bay ku qariyeen xataa ista'danaa ilay idan weydiisteen calaa caaisha waa la yimid oo la soo raacay isaan looga digin oo gabadha jaaridda banaanka joogtay iyo caaisha caaisha marka dagaal bay gelaysaa idan way soo qariyeen markay guriga yimaadeen soo hor istaageen waxay dhaheen faqaala waxay dhaheen assalaamu calayki waraxmat ullahi wabarakaatu an adkhul markay salaameen waxay dhahdeen ma soo gallaa faqaala caaisha waxay tiri udkhulu soo gala ile iyo cabdiraxmaan way taqaanaa ayib soo galay tiri qaala waxay dhaheen u iska ilaalinhayaa kulunaa ya um اlmuminiin ma dhammaantaanna soo gala idan hadhow yan lasqabsanin bay rabaan waryaa markaa lahireen ma soo galla maxau dhihi weye musida noo socda haddaba wey adugu namaada weydiinin annagu waxaa ku nidhi soo wada gallaa kulligaanno ayb ma kulligaatiin labadatiy maxamdoo dhigeysa laba dhag meesha imanaysa mawta waa la garamaaya idan waxay dhaheen ma kulligaanna soo galla qaalaba waxay tiri caaisha nacam kulligii soo wada gala udkhuluu kullakum dhammaantiin soo gala walaa taclamu caaisha ma ogo ana macahuma jirankodu inuu yahay ibnu ubayr ana bna zubayr maahuma ana macahumaa ibna zubayr inuu la socdo maysan ogeyn falamaa dahaluu markay soo galeen dakhala waxaa soo galay dakhala wuxuu galay ibna zubayr wuxuu galay alxijaaba dakhala ibnu zubayr alxijaaba hor markay soo galeen gurigu soo galeen ayagoo fadhiisteen bannaanka isagoo xijaabka u mooday jilbaabka hore u galay xijaabka cidnaabuu waa talaabay hor gal waa hollaabtay ila hooyadii weeye faactanaqa wuxuu isku duubay caaishata caaisha isku duubay waa qoro qoraystay wadafaqa wuxuuna bilaabay yunaashidu inuu dhaarinayo yabki xaaluu ooyey oohin iyo miraad iyo dhaar buu ku daray hooyadii kuma banaan waa miraad miraad buu rogay idan ayagana marka way caawinhayaan hooyadii waa runtii wiil gabaad goysa haddee hooyadii ilaahay ka cabso halkaasi la taagan yihi kaalmana waa helay isna waa isdhiibay dayib wadafaqa almiswaru miswar wuxuu guda galo bilaabay afcaal shuruu baa loo yaqaanay iyo waa cabdiraxmaan yunaashidaan inay dhaarinayaan caaishata caaisho ilaa kalamadu inay la hadasho ku dhaarinayaan oo waaqaa ay ka aqbasho minhu hooyashada minhu min mansilada hooyashada wuu wiilka waa soo dhiibay horaan buu is adkaynhayey muhaajiriin o dhan buu wejiga ku soo qabsay waad ka diiday hadda hadduu haddana isdhiibay wiilka yeelba waa ka aqbalbalay ergada u wado ayib somaali waxay tahay cidan allahin rusha waa ka dhacdaabay cidaan alla ka ahaynba ushu way ka dhacdaa bicnaa ugu khaldamaa wey yani waa qaacido saxan wey ayib ilaa kallamadu inay la hadasho oo waqabeed ay ka aqbasho minhu ibnu zubayr wayaquulaani waxayna lahaayeen labada saxaabi qad calimta waxaad ogtahay calimtii waxaad ogtahay caaishay ana rasuula اllahi sal slam nahaa ummadda inuu ka reebay camaa qad calimta waxaad og tahayoo min alhijrati kala go'ah in la hijrado ah wainahu warheshaaniya laa yaxilu ma bannaano lirajuli ruuxa muslimka an yahjura inuu oo ka fogaado akhaahu walaalkihi fowqa alaai layaalin adiga wiilkaad hooyo u tahayna intaasoo bilood ama maalmood bad kala maqnaydeen ilahay ka cabsooyo wiilka maraa ka qaal wuxuu sheekh warni xadiidka falamaa goorta agaru ay ku badiyeen caaisho miswar iyo cabdiraxmaan atadkiira alla xusuusinta alla la xusuusiyo iyo wataxriija dhaleecaynta yani in casho la canaanto oo loo sheego inay khaldantay dafiad waxay guda gashay tudakiruhum inay xusuusinayso bimacnaa dhaarkeedii nadarkay gashay cabdulaahi wuxuu ku sameeyey ayib wawatabkii weliba ooyeyso raggi laga la qaadi kara ma aha wiilki waa wiil la dhalo soo dhiibay way dhaarato wuxu dhan ba markaa jaamis la noqday ayib wa taquulu ay leedahay ini anugu qad nadartu waa nadaray dhaar baan baa la hagoy wanadrkuna shadiid yuufuuna binadri meesha taalla ayib nadarkuna waa adag yahay in la jebiyo falam yazaaluu idaayo wey cabdulahi ani sukaya daayo waa kala samraynaaye la dayn maayo see la daynaya daarisma maanta la helay falam yazaaluu kamaysan zuulin bihaa caaisho inay daba taagan yihiin labadii saxaabi oy dhaarin oo ilaahay xusuusinayaan inay khaldantan u sheegayaan wiilkana hoyashadu soo hoda ay ka aqbasho xataa kallamad ilaa ay la hadashay ibna zubayr oy tirwayii balraalla waayahay ayb uma actaqad dhaarta ay jebisay maxay ka kafaargooto waa uma actaat waxay xoraysay binadriha nabarkeeda sawbkii dartii awgii arbaciina raqabatan afartan ruuxay xoraysay oo addoommo ah kan soo gad iibi xoree kan soo afartan kafaaratu yimi waxaa ku filayda raqab hal qoor kafaaratu yimi wey waxay kuu sheegayso in laali dhaarba waa kafaaratu yimi wey inaad toban miskiin qoodayso ama saddex ama soddon ama qoor xoraysay hal baa ku filan waxay leeyahay nadarkii yani dhaartii meel baan kaga dhacay ilahay waa ku dhigniday intaan ku dhaartay inaan ninkaa goyn hayo oonan la hadlaynin ba haddana la hadlay afartan ruux bay xoraysay uma intaa kadib waxay ahayd tadkuru tii xusuusataa bacdamaa actaqa intay xoraysay kadib arbaciina raqabatan tadkuru tiishata nadarkeedii sheegi jirta nadarkeedii bay sheegay xusuusan ayadoo weliba xoraysay afartan qoorood oo fatabkituu ilay ahayd xataa tabulla ilaa ay qoyso dumuucaha ilmadeedu himaaraha masarkeeda gambadeeda ilmada ka soo dhaca marka ilaa ay niqaabkeeda shareerkeeda ay qoysay oo jirtay iyo garbasaarteeda ama aakhare lagu qabsadaa afartan qooradna waa xoraysay welina waxay ka baqaysa nebika akhrin loo qabsado aduguna maanta dhaarta baallaha mar wad casarkii soddon mar habeenkii afartan mar maalinkii boqol halkuu tallaaba mahaba yani waa ruux cabsidiisay ku xidhan tahay ayb baabu hijrat muslimi wuxuu baabay ruuxa muslimka in laga hijroodo dembiga uu leeyahay xadaana ismaaciil ibn abi ways qaala xadaanii malik ibnu anas can ibni shahaab azuhri can anas ibni malik ana rasuul lahi qaala laa tabaaqaduu ay laa tatabaaqaduu ha isku bimacnaa wax cadho keena hayaan la samaynin aduguna han samaynin anna yaanan samaynin yaan la isku la kalogeen walaa taxaasaduu ha isxasdina xasadka ha la iska joojiyo walaa tadaabaruu yaandabada lasu duwin manaxdada dhabarka yaan lasu duwin wakunuu ahaada cibaad allah addoommihi ilaahayow ikhwaanan walaal noqdo walaal waaba tiini ahaada yani waa maxay dhaqan keliya wey inay walaal tiini sharcigaa xukumay diintaa xukunta ad lagu maayo inaan walaalna laakiin waa maxay walaaltinimadii rebeliyada xukumay sunnadanoo sheegtay dhaqankeeda ha laga arko walaa yaxilu limuslimin muslim ooma bannaano an yahjura inuu ka gooyo akhaahu fowqa alaai layaal saddex wax ka badan mamnuuc saddexagan wax badan baa lagu madaleeyey yani khiyaar ashardi cinda jumhuur saddexgan baa laga dhigay ayb saddex maalmood kan yani saddex bari waa intaad ku calabaabi'i karto xoogu hadda yar kulushahay oo taran qabto ama swiiti wax la garan waayo aad qabto xoogu neerbeeshu aad ugu kacaan iyo barashar fara badan in saddex bari waa lagu siiso aad xoogu u degto ayb kadib saddex bari kadib waa dara wax u maqan tahay dhaqan xumo kugu jirta wey iyo liidnaan lagaa yeeli maayo xadaثna cabdالlahi بn صالح katib الleyث qala xadaثnي الleyث بn sacd xadaثnي yuنس بn يزيد الأyli can شhab الزهري can cطاء بn يزيد الleyثi ثiqة kaثيr xadيiث ثuma الjindعي أna aba ayub aba ayub ninka loo yaqaana saaxiba rasuul الlah oo ahaa saaxiba rasul rasulka saxibkii akhbar wuxuu u sheegay ninkaa hore caطاءa أna rasuula rasulka ilahi qaala inuu yidhi laa yaxilu ma banaano liaxadin ruuxna oo ma banaano an yahjura inuu ka hijroodo ka fogaado ka go'o akhaahu walaalkii oo muslimkaa fowqa alaai layaalin saddex habeen wax ka badanoo ka sareey maxaa dhici saddex habeen hadday ay kalago-aas muxuu samaynaya yaltaqiyaani way kulmahayaan oo fa waxaa jeedsan haadaa kana jeedsana dhabanku dad bahaya uba sii jeedsan ayib waxaan ku arkayn inbu iska dhig oo yasuddu haadaa kana wuu jeedsan way isku soo baxayaan kan xaggaaba mari bartaadusaba u dhaqaaq kan xagga u dhaqaaq ayib waa mushkilad tagan wa khayruhumaa labadooda midka u khayr badan waxaa weye alladii yabda'u bisalaam ninka soo hoyda ee sabaanta bilaabay aba khayr badanba xataa hadduu isu markoo khaladka lahaa isagaa kaa khayr badan wadaninka gartay inaad isu timaadaan waa la tihiin sabaanta kugu bilaab laakiin soomaaliya beryahan laba nin isku dhaceen hadduu ninka soo hida waxay arkay nin asagoo laga adkaado waa la isdhiibabel waa xumaaday waa lagu ceebeenba mawaasiinta iyo qiyaaskoo dhan baa isbedelay nin waxba ahayn waxba yahay ah oo isdhiibi oo ninkii baryo maxaad ka baryo nima ku beela ah maxaad baahan tahay waa muslime oo walaalkay maxaa noo dhexeeya adaaba lagu dhaleecaynba mar badaash dhibto walaalka u hoyto tira walaal cafi yani diinto dhan baa maqluub u gashay mushkilo wey ya hadduu heshiisi kaadi adugu waxaa tahay xafa salaamaata wax lagu hay salaama arka saacadda laga bilaabo dembiguna asoo ku soconaya faylkaadu waa la aqbala sagiis waa celinaya ayib xadaana muslim ismaaciil tabudaki qaala xadaana wahayb ibn khaalid qaala xadaana sahiid ibn abi saalix صالح عن أbيه أbو صالح السمان الذكوان عن أbي هuريرة عن النبي قاaل لاa تbاغضوu ha isku caroonina ha isnicina وalaa تناafasوu ha tartamina yaan la tartamina addunyada laga hadlaya khayrka in lagu tartamo waa waajib diini ah wey falyتناafس المتناafisuun وsاaricuu فاstaبقوا الkhayرaaت ama tala diidan yahay waa adduunyo adduunya haddii lagu tartamo waa la kaadhimo soo maa hebel iyo maxaa dhexee dukaan biga ag furay ama dukaan furay muxuu ku yahay meersaaadooda cunhayaan mushkilo wey sheekh mugta war ninkas saaqadiisii maalinku xab iyo la qoray hawl ku taalla ma ah yani adduunyada laga halaytaa balaayadu taas wey wakunuu hada cibaad allahi ikhwana waa noqda xadaanaa yaxya bnu sulaymaan aljucfi saduuqun yukti qaala xadaanii ibn wahb cabdulahi ibn wahb qurashi mawlaahum qaala ahbarnii camr ibn xaari yani aladii akara canhu akara ibn wahb can camr ibn xaari aalibana markuu ibnuhayca wax ka warinaya isku xidhaa u isku qabtaa ibnuhayca iyo camr buu isku qabtaa can yaziid ibn abi xabiib can sinaan ibn sacd saduuqun lahu afraad walahu walilxadiidi shawaahid ninka dacmiga ku jira laakiin lilxadiidi shawaahid can anas ana rasuula allah weliba bukhaari iyo ibn xabbaan isugu khilaafsan yihiin ninka magaciisa ma sinaan ibnu sacd baa mise waa sacd ibnu sinaan calaa khilaafin fi ismihi ana rasuul allahi qaala maa tawaada isma jeclaadaan yani mada waa naafiye isma jeclaan itnaani laba ruux oo muslimiina filaahi alla dartiis kuma jeclaadaan aw filislaami ama islaamka dhexdiis iskuma jeclaadaan oo fayufaria uu kala geeyo baynahumaa dhexooda fayufaraqa la kala geeyodhe baynahumaa ilaa bidambin dembi sababkii u mooyeen oo yuxdiu uu keenayo uu soo darisan yahay axadahum midkood laba ruuxoo muslimiin oo wada socday oo isjeclaa hadday kala tagaan waxay u kala tagan waa dembi ay galeen midkood baa dembi galay ama way wada galeen ama mid baa dembi dhex fadhiistay idan kalagoy isku dhaco dembigaa keenay idan waxay ka mid tahay bidacda iyo dunuubta yani baraka la'aanteeda yani qadiicada iyo kalagoa iyo isku dhacan iyo dagaalka waxa keenayo dunuub la galay wey ayb aduna calaa ariiqin mustaqiim asaguna calaa ariiqin mustaqiim uu yahay xaggana seclaydeen lilaahi wa fi lislaam kala go'i maysaan laakiin markii dembi la galo ayuu dembigu wuxuu sababaya in la kala go'o ayb lafdiga awalaa sheekh albani wuxuu leeyahay saxiix ma ah waa tasxiif buu leeyahy ama waa maxaa yeelay riwaayad fara badan baa tilmaamaya in xadiidku uu yahay maa tawaadatnaani fi اllah aw fi اlislaam fayufaraqa baynahuma ila bidanbin yuxdiu axaduhuma haddii sidaisku salimana oo fayufaraq la kala geeyo oo fayufaraq uu kala geeyo baynahuma awalu dembin wey markaas hadday laba ruux muslim isjeclaadaan oo islaamka isku jeclaadaan inuu dembiga u horreey kala geeyo ma aha wey haddii meesha ilaa laga saaro fayufariq inuu kala geeyo baynahuma awalu dambin dambiga u horeeyo yuxdiu uu keenhayo axada midkood bimacna waa maxay dembiga u horeeya walka u dulqaabo ka labaad iska dulqaabo markaad aragto ninku inuu khayr laawo yahay oosan ka soo laabanaynin oo uu dhagalayo markaa un kala go'a laakiin inaad hal dambi u dulqaadan weydo ama laba u dulqaadan weydo adaabaa kharibanba bacd alculamaa waxay sheegeen nin carabeed oo ahaa nin aad dabeeco xun yaa islaam shukaansaday baa layidhi markaasuu wuxuu yii markuu islaamta intii heshiiyeen meel fiican u marhaya iyo xuula gabar yahay laakiin waxaan kuu sheegayaa dabeec allah waana inii sayi اlkhulq buuri xal maxaad haysaa waxay tiri asuu minka khuluqan man alja'aka ilaa suui khuluqika bay tiri adiga waxaa kaasii dabeeca xun bay tiri ninka kugu kallifa inay soo baxdo dabeecada xumayd saacadii buu guursaday shanaanta islaa caadiga ah maahayn adiga waxaa kaa liitay nebigu kugu kalifo oo kugu qasba inay soo baxdo dabacad xumayd waa in lasasabo oo la masaajeeyo oo wadaadka lasii jeediyo wey ayb idan marka haddaad jeclaydo wada socoteen waalkaa hal dembi iyo laba dembi saddex dembi inaad oo gooda ma ah xadaanaa abu macmar miyan tagnaaad halkaas hada bilahi towfiiq